isku darto bayna kibari اlhimmati hanweynanka iyo walkibri isla weynida ha qaldamin oo laba shaya ka kaa qaldamin ardaygii waxaa la yidhi himma caaliya laga rabaa kibirkiina haddee waa sifa shaydaaniya labadaas iyo iskaa kaa darmay ibir iyo kibarulhimma labadaasa isku qaldi kibarulhimma waa sifo qaaliyaoo lagaa rabo kibirna waa sifatu marka labadaas inta qaldanto labadaasa isku qaldi oo kala garo labadaas walaa taqlad ha qaldamin oo fatakhlida aad isku darto bayna kibari lhimmati hanweynanka iyo walkibri isla weynida faina baynahumaa labadooda dhexdooda min alfarqi xagga farqiga waxaa ku sugan kamaa bayna asamaai sida samada oo kale samada daati rajci celcelinta u saaxiibkaa rajciga waa maxay roobay maanta keeni berri haddana mid kale laba bilood kadib mid kale saddex bilood kadib mid kale samada oo celcelinta u saaxiibka oo roobka hadba mar keenta iyo walardi dhulka dhulka daati sadci dilaacidda u roobku markuu dhulka ku do-o geeda yaryar aa dhulka ka soo baxaa geeda aad u yaryar geedahaas haddaad ku istaagtoo jijabaayo aad u jecsan yihin dhulka dhan ay ka baxaan oo roob ku do waliba dhulka aan cagta lagu badin dhulka fiiri iska daa laanqoyan qori qalalan haddaad inaad ku muddo dabcdo dhulka ma mudaayo sida badan geed geed jecsan maba gelaayaba daad ku mud maado geedkaana dhulku ka soo dhex baxay see u jeexay dhulka aduu hadda dhulkaan roobka ku dayo hadda fartaada ku muddo fartu aadime ogow wuxuu rabaa qoori xoog marka wax lagu mudaayo fartaadan hadda dhulkaan caadiga saas baad ugu muddoon hoos waa u geleed ma gelaydo geedkan yarkaa jilicsanna waa soo dhex maray soo dhex meel kastoo geed ka soo baxaya allaar kala qaadaya dhulka dhulkaasaas u kala dilaacaya awoodda alle waxaad aragteen ee geed soo baxaya ciidan meel kasta mirtii ku jirtay ama ha ahaata mir dad ku beeray ama geedaha kaleo iska soo dhalana ha ahaado ila geed walbaa miruu leeya midhahaasaa daata markaasa cawskii dhalatadii kulli geed walbaa mirihiisuaa soo dhasha geed walba markuu soo baxayo ciiddiya ilaahay kala durjina markaasuu tartiib u baxa ee xoog kuma soo bixi karo ah, tabarteedna male markaa dhulka dhambalanka u saaxiibka waa saas cirku roobkuu soo celina dhulkuna waa kala dilaaca saasaa geeduhu ku baxayaan ah, aayaddii wey marka imisa udhaxayda cirkii dhulka soo wax weyn maaha masaafo weyn soo ma kibirka iyo kibarulhimaha intaasoo kale u udhaxay macnaha cirka iyo dhulka inta u dhaxayda qadar intaas la egaa u dhexeeya kibirka iyo kibarulhimaha laba shay oo isle maaha fa ina baynahumaa bayna kibari اlhimati wاlkibri kibarulhima iyo kibirka dhexdooda min alfarqi xagga farqiga waxaa ku sugan kamaa bayna asamaai sida samada oo kale samada daati rajci celcelinta u saaxiibkaa oo roobka soo celcelida iyo walardi dhulka daati sadci dilaacidda u saaxiibka ama dhambalanka kibarulhimmati hanweynanka xilyatu warafati alambiyaa nabiyaalka dadkii dhaxlay sifaday isku qurxiyaan wey waa culummada sifadooda kibarulhimma hanweynanka waa sifatu alculamaa kibarulhimati hanweynanku xilyatu warafati اlambiyaa nabiyaalka dadkii dhaxlay sifada ay isku qurxiyaan weeye walkibru kibirkuna daa'ulmardaa kuwa jiran cudurka ay qabaan weeye bicilati ljabaabirati wax qasbidda cilladeedana la jiran albu'saa'i ee cudurka qaba dadka isla weyn ee dadka qasba jabaabirada ah dadka iska laaya dadkaas cuduray abaan ah, haddaysan qof dilin qabanqandhanay dadkaas cudurkay qabaana laydha ibir ah, marka waa صifaة ibliis ibirku tanuna kibarulhimana waa صifaة culamaa marka imisa maxaa shaqa isku leh ah, kibirka waa صifada ay qabaan dadka dadka inay qasbaan jecel qofkaan u khuduucin inay dilaan inay dulayaan isku dayaan dadkaas cudurkay qabaana laydha ibir kibarulhimati hanweynanku xilyatu warafati alambiyaa ambiyada dadkii dhaxlay waa culummadee dadkaas sifadooda weeyaan ay isku qurxiyaan walkibru kibirkuna daa'ulmardaa kuwa jiran cudurkooda weeye bicillati aljabaabirati kuwa wax qasba cilladooda la jiran cudurka ay qabaan dadka wax qasba albu'saa'i ee baaska qaba macnaha dadka jiran fayaa daalib alcilmi ku calaamadee linafsika nafsadaada kibar alhimmati hanweyne naftaada waxaad naqshad uga dhigtaa hanweyne meel weyn inaad ka fakarto in ilaahay ku gaarsiiyo hanweyne fa yaa aalib alcilmi daalibcilmiyo ursum u calaamadee linafsika nafsadaada oo u naqshadee kibara alhimmati hanweyne walaa tanfalit ha ka fakan oo ha ka tegin minhu kibarulhimmahaas walaa tanfarid ha ka fakan ha ka tegin minhu kibarulhimmaha waqad awmaca sharcu sharcigu wuu ishaaray ilayhaa himadweynanka fii fiqhiyaatin masaa'il fiqhiya dhexdooda ku ishaaray masaa'ilkaasoo tulaabisu dheehayda xayaataka noloshaada litakuuna si aad u noqoto daa'iman mar kasta calaa yaqadatin baraarugsanaan korkeed mid ku sugan litakuuna si aad u noqoto daa'iman mar kasta calaa yaqadatin baraarugsanaan mid ku sugan min iqtinaamihaa kibarulhimaha laga faa'iidaysigeeda aad ku baraarugsantahay mar walba oodaan marna halmaamin masaa'il fiqi ah oo noloshaada hadba ku imaanaya oo aan ahayn mar wax dhifa dhaca ee marar badan dhacaya masaa'ilkaasaa islaamku ku ishaaro xataa fiqigu ku ishaaray kibarulhimaha waxaa loogu ishaaray mar walba inay kugu soo dhacdo hanweynanka oodan halmaamin masaailka isagaa sheegi doona wa minhaa waa tanaa wa minhaa waxaa masaa'ilkaas ka mida ah iiyaadka minhaa iiyaadka celi masaa'ilka fiqiyaadka waxaa ka mid ah ibaaxatu tayamumi booraysigii ama gebgebaysigii in loo banneeyey lilmukalafi qofka mukallafka ah cinda faqdilmaa biyaha weyntooda agtooda wa cadamu ilzaamihi iyo inaan lagu laasimin biqabuuli hibati amani ilmaa biyaha lacagtooda hibada loo hibeeyo inuu aqbalo lilwuduu'i weysaqaad xaali biyahaas u sugnaadeen waxay yidhahdeen fuqahada haddii qofku uu biyo waayo oo asaga biyo iska mubaaxa lagu weysaysto uu waayo biyo la gadaayo ay meesha yaalliin lacag asagu ku gatana uusan haysan haddii qof yidhaahdo anaa kaa dhiibaya lacagtee qaaba biyaha oo weysayso waajib kuma ahan inuu aqbala waxaa u bannaan inuu iska borayso yidha maya xabaha iga dhiibima boraysana saasaa u bannaan fiiri biyihii midaa wuxuu le anaa kaa dhiibaya lacagtee weysayso ku weysayso anaa kaa dhiibaye lacagta hoo lacagtan hoo lacagta ha lacagtan ku gado laazim kuma ahan inuu aqbala duu doona waa aqbali karaa duu doona wuxuu dhihi kara maya maya waa boraysanaa iska daa habahaysiina maxaa loo diidayaa qofku hadduu wax ku siiyo abaalu kugu leeya galladuu kugu leeya waxaa la diidaa gallad in lagugu yeesho makhluuq kugu yeeshaa diida makhluuqba inuu gallad kugu yeesho taasaa diida maxaa yeelay qofka wax ku siiya hoosuu kuu fiirina garabkiisa kaa fiirina yaan makhluuqba gallad kugu yeelana islaam laasimkuguma adna laakiin saas waxaa ka duwanaa la yidhi haduu biyaha ku siiyo biyaho biyaha taas waa aqbala hal ma diidi kar maxaa yaele waxaa laidhi biyo la issiiyo badanaaba galad laiskuuma yeesho laakiin lacagtu waa nuuc gaar maalina iyadoo ka caddahayoon xoogaa siible soomaalidu in saasay ka sheekay jireen ninaa nin ku soo martiye yidhahda kaasuu ri u qaray markaasuu markuu u yimaado wuxuu yidhaahdaa bal waran kaa deganta markaasuu yidhahdaa berrin aan ri kuugu qali jirin miyaad xasuusataa berrinkaasaan markaa koonfur laga aado aan agtiisa degana xataa hadduusan deganayn waa inuu ku soo qabtaa iiri maalin kale haye bawaran saabta markaasuu yidhi waa fiican halkaa deganta markaasuu yidhi berrin mayaad xasuusataa mar aad igu timadoon rida kuugu qalay berrinkiiaan ba hadda degana sanadan halkiiaan degan heel ma taqaanaa aa laydha markaasuu yidha heel waaqaan hebel soo berrinkaas hadda ka hor inta mar iigu yimid aan ri ugu qal <laughs> bis ninkii marka riyu soo ta u keenu yidhi hoo rida Ah, maanta kadib riyan kugu qalantaa itiraado waani adiga <laughs> wasdilan ah, marka hadduu qofku moogtay abaal kuu yeesho waa imtixaan ah, sidaasaa waxaa laleeyahay laasimka kuma aha inaad aqbasha laakiin biyo aad maalin ku weysaysatay wax sheeg sheegi kara lama arko qofku himad weyn xataa ma keeni karto inay hoos u dhigto himadiisa marka hadduu biyaha ku siiyo aqbalehala lakiin lacagta hadduu ku siiyo laasimka kuma ah daartaa diidi ka daartana aqbale wa minhaa fiqyata waxaa ka mid ibaaxatu tayamumi booraysiga la bannayntiisa lilmukalafi qofka mukalafka loo banneeyey cinda faqdi ilmaa'i biyaha laweyntooda agtooda wa cadamu ilsaamihi iyo lagu laasimintiisa in la waayey biqabuuli hibati amani ilmaa biyaha lacagtooda hibada loo hibeeyo laaqbalinteeda lagu laasimiyo lilwudu'i weysaqaad biyahaas xaalay u sugnaadeen maxaa loogu laasimi diiday limaa shay dartiisaan loogu laasimin ilsaamka ku tacalluji limaa shay dartiisan loogu laasimin fii daalika qabuulka ku sugan oo min alminnati gallad ah. galladaa ku jirta abaal sheegada hadha imaan kara gallad inuu qofku kugu yeesho limaa shay dartiisan loogu laasimin fii daalika qabuulka ku sugan oo min alminnati gallad ah allatii galladaasoo tanaalu gaarayda min alhimmati himmadayda xaggeeda manaalad meel weyn oo la gaaro meel weynay ka taabanay allati gallada tanaalu gaarayda min alhimmati xaggii himmadda manaala makaanu gaarid weyn wey wa calaa haadaa kaas korkiisa ka qiyaaso wallaahu aclam uy halkaas aduu uga soco marka xadiiskiiu sharaxa ku keenay cuaymiin oo nabigu yidhi sal allahu cala waslm alyad alculyaa khayrun min alyad isufla ah, gacanta wax bixinayda waxay ka qayr badan tahay gacanta wax qaadanayda gacanta salaa ka qayr badan gacanta hoose gacanta sale waamix waa midda bixinayda gacanta hoosena waa midda qaadanayda jeclow inaad wax bixido nabcow inaad wax qaadataba ah, himadaadu halkaasa gaarta halkaas waa inay himadaadu gaartaa annahmatu mamanaan fi dalabi cilmi dalbidda lagu mamanaado alslu اlkhaamis wاlcishruun asalka labaatan iyo shaneeye annahmatu mamanaan wey mamanaan oo qofku uu ku mamanaado uu ku mamanaado cilmi dalbidda hanweynanka aqwaal aad u badan uu fakulqaydku ka soo raray laakiin hal kelimo oo uu ka soo raray ibnu jariir dabari aan bal akrino ibnu jariir dabari abu jacfar moxamed ibnu yaziid adabari wuxuu yidhi wuxuu ku yidhi ardadiisii markii uu doonaayey inuu taariikhda kitaabka taarikhdaah qoray inuu qoro bal fiiriya hanweynanka meeshay culummadu ka gaareen wuxuu ku yidhi hal tanshituuna litaariikhi اlcaalam min aadam ilaa waqtina nashaad ma u leedihiin oo macnaha himaddaas ma leedihiin inaad taariikhda qortaan laga soo bilaabo nebi aadan ilaa haddeer laga soo gaaro wixii dhacay oo dhan inaad qortaan nebi aadanaad ka soo bilaabe ilaa haddee kitaab inaad ka qortaan himad ma u leedi markaasay waxay ku yidhaahdeen kam qadruhu meequu la ekaanaa qadarka kitaabkaas markaasuu wuxuu u sheegay soddon kun oo warqadood inuu noqona warqaddan oli warqaddeennana waa ka weyn umana dhow soddon kun oo warqadooduu noqona kitaab saasa ka warrama markaasay waxay yidhaahdeen haadaa mima tafna alacmaaru qabla tamaami ee taas intaana dhammaynaa cimrigu dhammaana soddon kun oo warqadood cimriyaalku waxay dhammaanayaan intaan la qorin markaasuu wuxuu yidhi innaa lilaahi macnaha innaa lilaahi wa innaa raajicuun wey laqad maatat ilhimam alla waa dhinteen daadna saas u fakerayn nebi aadan laga soo bilaabo ilaa maanta laga gaaro in aad qortaan soddon kun oo warqadoodna aad ka qortaan soddon kun oo warqadood markan waa meeqa mujalay noqonayda ilaa xataa kitaabka ma ogtahay mujaladka oo daqmiga lix boqoloo safxo uu noqdaa safxo maaha warqad lix boqoloo safxo waa waxaa dhacda toddobaatan kun ama boqol kun oo mujallo inuu noqdo kitaabkaas markaasuu yidhi inna lilaahi alle leh himmadihii waa dhinteen markaasuu wuxuu qoray soddon kun oo warqadood uu kitaabka taariikhda ka qoray soddon kun cafwan saddex kun aan rabo alaaata aalaaf saddex kun kitaab aad weyn waa tafsiirka markuu qoraayo haddana sidoo kale ku yidhi haye diyaan ma u tegid qur-aanka tafsiirkiisa wixii soo arooroo dhan in la qoro meequu noqonaa soddon kun oo warqadood markaas cimrigaa naga dhammaana intaanaan dhammayn markaasuu yidhi inna lilaahi wa innaa ilayhi raajiun markaasuu intii oo kale saddex kun oo warqadoodu haddana tafsiilka ka dhig ah. marka waa noocaas himada waxa lagu kala haraa waa himada ah, himada himada wuu hadalkaas ka soo raray siyar aclaami nubala lidahabi juska afraad juska afraad waxaan rabaa juska afar iyo toban juska afar iyo toban laba boqol toddobaatan iyo shan siyar aclaami nubala halkaasu ka soco alaslu alkhaamis waalcishruun asalka labaatan iyo shanayo annahmatu mamanaan fi dalabi cilmi dalbidda lagu mamanaado cilmi dalbidda in lagu mamanaado qofku macnaha inuusan ka dhergin oo mar walba xiise u qabo weyn mahmadu shayga qofku mar kasta inuu jecel yahay oo u baahan yahay oo uusan ka dhergayn weeye nahmadu idaa calimta haddaad ogaato alkelimata kelimadda kelimada almansuubata loo nisbeeye ilى اkhaliifati raashid khaliifkii hanuunsanaa caliy bni abi aalib radi اllaahu canhu qiimatu kuli mri'in qof kasta qiimihiisu maa yuxsinuhu waa wax uu wanaajiyo hadaad kelimadaas ogaato la ra'ayta cajaban w yab ayaad arkayda mhm. idaada jawaabkeediia maxduuf mhm. kelimadaas ogow cali bn abi aalib loo nisbeeyo qiimatu kulli mri'in qof kasta qiimihiisu maa yuxsinu waa wax uu wanaajiyo macnaha qofka wuxuu la qiimi eg yahay oo lagu qiimeeyaa waxa uu yaqaano haddii qofka qiimihiis uu yahay kabaha inuu caseeyo kaba casayntu la qiimi egyahay marka kaba casaynta waana shay loo baahan yahay waa laga maarmi karaa weligaa haddaadan casaysan culays weyn ma dareemay maa marka qiimo weyn male qiimo weyn male waxaa ka qiimo badan qofka qashanka qaada oo dariiqyada iyo guryaha qashanka ka qaada maxaa qashan qaadidda loo bahan yay lagama maarmo aadaa loogu baahan yahy kaasaa ka muhiimsan ogow qofku intuu shayga uu yaqaano uu qiimuhu ku fadhiyu ku fadhiyo hadduu yahay mid oo injineero guryaha dhisa qiimuu leeya soo ma qiimuu leey maxaa le guryaha aadaa loogu baahan yahy laakiin waa uu laga noolaa karaa iyadoon wax la dhisin laakiin aadaa loogu baahan yahy soo ma dabiibka jirka dabiiba jirkuu la qiim ege intuu u baahan caafimaad imisaan loo baahan laakiin qofka waxyooyinka xambaarsano waxyooyinka baahida loo baahan yuu la qiimo ege waxyooyinka waa daruuri soo ma waa sababkii janno aad ku geli laheed waana sababkaad naar uga badbaadi marka qof walbaaba shayga uu yaqaan qiimihiisuu leeyay saasuu leeyay cali bn abi daalib waa kelimad khatar ah oo qofku macnaheeda markuu dhuuxow aad ula yaabay qof walbaaba meequu qiimo ku fadhiya qofkaas oo kabaha masaajidka ka xadaa wax qiimaa kuma fadhiya mogta shar un soo taagan wa qiimo ma leh walaa nus ma joog nus xata ma joog ma istaahilo haddii suuqa lageeya xataa nus ma ista haddaad tirahdo waa tuugii kabaha ka xadi jiray yaa iga gadaay xataa nus lagaa siima sooma marka qofku waxa uu yaqaano qiimihiisu soo ma jeedo idaa calimta hadaad ogaato alkelimata kelimadda kelimadda almansuubata loo nisbeeyo ila alkhaliifati khaliifaha alraashidee hanuunsanaa caliy bni abi aalib radia allahu qiimatu kulli imri'in qof kasta qiimihiisu maa shay wey yuxsinuhu uu wanaajinayo haddaad ogaato la calimta alcajab amase la ra'ayta cajaban walla yaab wada arkayda waqiila waxaa la yidhi waqiila waxaa la yidhi laysa kelimatun waqad qiila waxaa la yidhi laysa kelimatun kelimad ma ahan axadda mid uga boorin badan calaa alabi اlcilmi cilmiga la dalbidiisa minhaa kelimaddaas waxaa layihi ma jirto kelimad cilmi in laysku booriyo kelimaddaas uga boorin badan maxaa yeelay qofku wuxuu dareemayaa hadduu waxyeynka xambaaro baahida waxyeyn loo qabuu qiimaheed leeyahy marka waa sababkii janno lagu geli lahay qof xambaarsan sababkii naar looga waa wax qiima la qiimeeyo wixii ugu sarreeyey soo ma jeedid marka qofka taas dareema qof walbaana waa jeclaya naftiisa inuu qaali ka dhigo qof jecel miyaa jira naftiisa inuu raqiis noqdo qof jecel ma jiro qof kastoo caqlila oon haddee caqlilaawo ahayn waa jecelyahay naftiisa inay qiima yeelato weliba qiimaha meesha ugu sarayda ay gaarto wax qiimaa oo la qiima kaa kara ma jiro inaad xambaarto kitaabka aleh sunada nabi sal allahu alay waslm ma jiro marka naftaadaad qiima u yeelayda haddaad diinka xambaarto adaa isqiimeeyey cidna waxuma qaban addoommadana waxuma qaban ilahayna waxuma qaban adaa isqiimeey haddaad xambaarto diinka alle naftaadaad qiimo u yeesho marka kelimad cilmiga in laysku booriyo kelimadaas uga waxaa layidhi boorin badan ma jirto cuaymiin waa tacqiibiyey wuxuu yidhi maya waa haynaa kelimad uga boorin badan qur-aankii sunnada uga boorin badan waxaa uga boorin badan qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna ma siman yihiin dadkan wax yaqaan iyo dadkan wax oqoon bal cadaanta kitaabka all iiri dadka ilaahay diinkiisa yaqaan dhammaan dadka aan aqoon waa ka sareeya ma sinna waa istifhaam inkaari bimacnaa nafyi ah ma sinna we yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu cilma darajaat ilaahay muminiintoo dhan kor u qaada darajaad laakiin ahlucilmiga ilaahay darajaad ka sii saro marina oo muminiinta kaleo dhan ka sarreeya hadday dhaqaatiir yihiin hadday injineera yihiin hadday waxa weeyaan waxay rabaan ha noqdeen hadday tujaar yihiin ahlucilmiga ilaahay ka sara mariy ayaga ilaahay ka sara mariy nabi maxamedna uu yidhi sal اllahu alay waslam man yurid illahu bi khayran yufaqihu fi اdiin qofka ilaahay kayr la doono diinkuu fahamsiiya qofkaan ilaahay la doonin waxba ilahay ma fahamsiiyo ilaahay ma fahamsiiyo diinka nabiguna uu yidhi sal اllahu alay waslam ina alculamaa warasatu اlambiyaa wa ina alambiyaءa lam yuwariثuu dirhaman walaa dinaaran wainamaa waraثuu اlcilma faman akhadahu akhada bixadin waafir marka wuxu uhi tana ka boorin badan kitaabkii sunnada ka boorin badan faaxadar ka digtoonow halada alqaa'ili kii qaldamay qaladkiisa ka digtoonow oo yidhi muxuu yidhi maa taraka alwalu maada naafiye ka dhig faxdar ka digtoonow alaa alqaa'ili kii yidhi hadalkiisa kii yidhi qaladkiisa ka digtoonow faxdar ka digtoonow halaa alqaa'ili kii yidhi qaladkiisa maa taraka alwalu kii hore ugama tegin lilaakhiri midka dambe shay-an mafcuulka maxduuf maada naafiyana waa laga dhigi kara istifaamiyana laga dhigi kara ule usaymin maa taraka alwalu kii hore ugama tegin lilcaakiri midka dambeo gadaal ka imaanaa hayan waxba ah, shayan waxba iyo inaad tirahdo maa taraka alawal alaakhir kii hore horta xuu uga tegeyba kii dambe iyaduna waa la macno ah, waa istifhaamin kaariya ah iyaduna macnaheedu waa maxay qofka saasoo hadla wuxuu leeyahay macnaha masaa'il hadda la baaro oo cusub iyo masaa'il u baahan fiqi cusub in kitaabka sunnada laga soo saara ma jirto waa la dhammeeyey wixii la dhihi lahaa kitaabay ku qoran yihiin ta xoogaa kitaabka barato laqbee laakiin maanta inaad mujtahid mulaqa noqoto oo masaa'il cusub kitaabka sunada ka soo saarta loogama baxno waa la dhameeya arrintaas waa qaldanya kaas ya wa sawaabu saxdiisu wa sawaabu sawaabu haada alqowl hadalkaas saxdiisa kam taraka alwalu lilaakhiri wey kam badanaa taraka intuu uga tegay alawalu kii hore lilaakhiri midka dambe badana masaa'ilka aan laga hadlin oo hadda loo baahan in laga hadlo Ah. am ah. badanaa taraka inta uu uga tegay alawlu kii hore lilaakri midka dambe ah. oo hadda haddaad u baahato fiiri axkaamu lhaatif telefoonka axkaamtiisa ma ka soo helaya kutubtii hore umka imaam shaafici ma ka soo helaya minhaaj ma ka soo helaya maya hadda maba jirin see looga soo hela macnaha dhacdooyinka adduunka ilaa uu ka dhammaanaha waxaan weligeed hore u dhicinaa dhaca u fiirso haygaas dhacayna kitaabka alle waa ku yaalla xukunkiisu iyo sunnada nabiga qofkii ka soo saari lahaa rabo a'immadii hore wax allo wixii ayaga wakhtigoodii dhacay ayay kitaabka sunnada ku miisaameen kana hadleen wixii uun markaas ku soo dhaco is yidhahdeen waa dhici karaana waa ka hadleen ayagana laakiin waxaa dhaca sanad walba ama qarni walba waxaan weligood hore u dhicin waxaasna kitaabka alle waa ku yaalli maa faradnaa fi lkitaabi min shay yaa la raba inay ka soo saaraan culumada waktigaas joogta saas daraaddeed meeqa maanta la alifay kutub ah, iu nawaasil kaliya iiri iu nawaasil dhacdooyinka cusub fiqigooda afar mujallad arkay saddexaad arkay meeqa culummada jeel ilaa qiyaam saacna saasay noqone ah, ilaa diinkan looma soo dejin saxaabada kaliya ilaa qiyaamuu ka dhaco diinka ilahay ugu talagalay wey macnaheedu waa maxe ilaa qiyaama ka dhaco wax kastoo dhaca xugunkooda diinkaana laga hela qofka yidha laga heli maa diinka alluu nuqsaani uu dacni waa qof yidhi waktigan uma subado diinka lagu dhaqmo waana sida yidhahdaan calmaaniyiinta laadiniyiinta saas yidhahdaan waktigan lama soco karayaan casrigaa yidhahd teknolojiyada casrigaana kitaab lama soco karayo waan culummadu waxay yidhahdaan ijmac wey qofka saas yidhah inuu gaal maxaa yeelay alla iyo rasuula noo sheegeen kitaabkan ilaa qiyaamu saac inuu baaq noqono oo isagu keligiis diin yahay xaq ilaahana noo sheegayo kitaabkan inaan waxba looga tegay yaa ka soo saara marka qarni walba culummada joogto marka war waxa ku yaalla tirada ka bateen hadhihin rag waa kii hore hadalla waa ku yidhi anagu waxbaan iska sheeg sheegayna maahane wax dambo hadda laga hadlo lama arko war waa ha isku qaldan rag waa kii hore hadalla waa ku yidhi ha isku dheh soma jeedin marka sida sadana waa sidaa sida saxdaa waa sidaas wey facalayka laazim biاlistikfaari badsasho min miiraai nabiy nabiga dhaxalkiisa aad badsato sal اlahu alay slam dhaxalka nabiga xaggiisa badso nabiga xaa laga dhaxlay sal اlahu alيه wasalam alkitaab wasunna labadaasa laga dhaxlay facalayka laazim biاlistikfaari badsasho min miiraai nabiy nabiga dhaxalkiisa xaggiisa aad ka badsato sal اlahu alay wasalam wabdulku bixi alwusca awoodda fi dalbi cilmi dalbidda wataxsiili soo xasirinta watadqiiqi iyo sugidda masaailka aad sugaydo ah, masaailka iska sug dad badan uu yidhi cuaymiin oo maanta jooga masaa'ilka waxa weeyaan daahirka ayay ka qaadanayaan hoos masaa'ilka u fiiri marayaan nusuusta dawaahirta nusuusta cumuumiyaadkeeda ay qaadanayaan ayagoon aad u sugin oon daqiiqin masaa'ilka daahirkan ma muraada mase maahan ma la asisay mase lama asisin mulaan ma la qayday mase lama qaydin maba yaqaanba waxa weyaan muaa la asisay iyo waa mulaa la qayday iyo caamaa la asisay maba fahmaayaba soo ma jeedi markaasa waxaa dhici karta inuu fadwoodo xadiid culummadu ku ijmaaceen inuu mansuuq yahay soo ma jeedi maxaa yeelay lafdiguu soo qaadana daahirkiisaas isagoon oqoonin lafdigan macnihiisa uu iska qaadana taas halaagay ku rideen marka maalin walba waa gabidhalayna marka beriyu ogaana waxay u sheegaya inaysan sal lahayn ka laabo haddana mid kale ku dhac gabidhalee saas u gabidhalayna ah, maalinna meel ku sugnaa maka dalaalaadkaasna waxaa keena qofka dariiqa waxbarashada marka ka luga oo cilmigiisu muqtadafaad noqdo ah. dariiqo inta ku bilaabo fanni kor uma socon kitaabkaas fannigaas oogaa kitaabu xoogaa ka dhegdhegaystay oogaa masaa'ilu ka maqlay kana xoogaa kitaabu ka dhegdhegaystay kaasna waxbuu ka dhegdhegaystay cilmigiisu waa muqtadafaadkaas soo ma jeedo laakiin qofka hadduu dariiqo saxa waxbarashada ku galo fannigaan bilow meel fiican ka gaar kana bilow meel fiican ka gaar garo aayad kasta oo doonayda macnaheeda horta culummada horta waxay ka yidhaahdeen ah, hal caalim ha ku gaabsan laba ha ku gaabsan shan ha ku gaabsan bal culummada muslimiintu waxay ka yidhaahdeen inaad wada ogaato isku day intii tabartaadu gaarto markaas waxay u badantay inaad nabad gashood ka nabad gasho inaad waxa weya sabiilmuminiinkii khilaato sabiilmuminiinka inaad khilaafto so uma jeedi arag masaailka iiga culmmada muslimiinta waay ka yihahdeen xadiis kastood rabto inaad daliishato arag maxay culmmada horta ka yihahdeen sanadkiisana iiri manihiisana iiri aayadda sanadkeeda lama iiriyo ilaahay baa xifdiyey waa wada mutawaatir qur-aan laakiin manihiisa la iiriyo xadiikana sanadkana waa inaad iiridaa culmmadu waay ka yihahdeen xadiikan sanadkiisa ma suganya mase ma sugna macnihiisana waa inaad fiirida dariiqaas markaad marto laba shayba waad helayda sabiilmuminiinka inaadan khilaafinood ogaato waxa weeyaan daliilkan culummadu siday u fahmeen saxaabadii taabiciyaalkii a'imatulhuda waxaad kaleeto helayda haddii xataa markaas fiqigii aad baratay ama madhabkii aad wax ka baratay qowl daciifu hadduu ku jiro qowlkaasu sababku ku daciifo ogaa kartaa sababtoo ah masaladan markaad akrido oo daliilka madhabkaanu qowlkan waxbuu ka yidhi wuxuu deliishaday waa arkay culummadii kaloo khilaafsanna waad aragtay waxay deliishadeenna waad aragtay daliilkoodii waa saxiix bannaanka yeelo saxiixna sariixna culummadan kalena madhabkan qowlkan daliilkoodu ama waa daciif ama sariix maahan markaasoo kale qowlkii kale waa qaadan kartaa bidaliilihiyaad ku qaadanay waana ad waxaad ku qaadata laakiin waxaad ku hadlaydaa haddaadan dariiqadaas wax ku baran wax aan wax ku hadlo muslim uma jiri aad iskaga hadli adoo isku haysa inaad kitaab iyo sunno ku socoto marka waa salkaas solka culummadu ay ugu nasteexeeyaan war qofku waa inuu bartaa marka horeeto oo uu ku xoogaa ku soo koraa inuu masaa'ilka fiqigaah culummadii hore taxqiijiyeen ila culummadii juhdi badan bixiyeen waxay isku dayeen aayad walba naasiq iyo mansuuqeeda inay kala caddeeyaan haddayba ku jirto cumuum walba ma la qasisa mise lama qasiso inay ku dadaalaan mulaq walba ma la qayde mise waa mulaqiisa inay ku dadaalaan waxaas waa bisleeyeen diintii bislaakaan soo dhigay aqwaashoodu waa nuurka lagu iftiiyo kitaabka sunnada oo lagu fahmo qofku markaa sidaas darteeda inuu ku barbaaro marka hore kutubta fiqiga oo mukhtasaraadka bal ku barbaaro markuu soo barbaaro oo qofkii luqadiina uu barto usuulkiina uu barto inuusan ku tajamudin oo ku qalaalinayn kitaabkii sunada markuu barto qowlka ay u cadaato inuu khilaafsan yahay dliilka dliilka u raaco isagoo yaqaan dliilkan ciddii sidaan u fahamtay uu u raacay waa yaqaana culammada muslimiintu sida u fahmay oo kale oo kan khilaafay marka sidaas inuu qofku ku barbaaro fiqigii culummadii ka horreyday ay qoreen uu ku barbaaro weliba madhab madaahibtaas ka mida oo madhabka culummadiisu ay culummada meesha joogta ay yaqaaniin inuu xoogaa ku barbaaro qofku waxay u keentaa shuduudkiis inuu yaraado shuduudkiis inuu yaraado taasay u keentaa haddii kaleeto tadqiiq ma leh tadqiiq ma leh cilmigiisu wuxuu noqonayaa iska muqtadafaad aan sugnaynuu noqonaya facalayka laasim bilistigfaari badsasho min miiraaثi nabawiyi min miiraaثi nabiyi dhe nabiga dhaxalkiisa xaggiisa aad ka badsato salى اlahu alيه waslm aad waa inaad saad weyn uga qaadataa kitaabkii sunnada ood ogaataa diinkii nabiga loo soo dhiibay labadaanu ahay ah, culammada muslimiinta dhammaan diinta wax kuma soo daraan mana awoodaan inay wax ku daraan xaqna uma laha ee waxay sharaxayaan diinkii nabiga sala allahu calay wasalam qowlkii marka markaad barbaarto kuu caddaada inuu khilaafsan yahay kitaabkii sunnadii waa inaad qowlkaas ka tagtaa oo qowlka daliilka waafaqsan qaadata laakiin soo gaar waddada ah, wadda saxna ku imow saliimaho nabad qabta ku imow oo ku soo gaar dhaxalka nabigana badso weligaa dhaxalka nabiga badso alkitaab wasunna wabdil bixi alwusca awoodda fi dalabi cilmi dalbidda wataxsiili soo xasilinta watadqiiqi sugidda masaajidka inaad iska sugto ah, daliil walba daliilku hadduu aayadyahay lafdigii sanadkiisu waa sugan yahi laakiin macnihiisa waa inaad sugto xadiiska sanadkana waa inaad sugto macnihiisana sugto ee daahirka adan la boodin adoon hubsan wmahmaa balaqta meel kastood gaarto ficilmi cilmiga ka gaarto fatadakar xasuuso kam taraka kam badanaa tarakal awalu kii hor intuu uga tegay lilaakhiir macnaheedu waa maxay ogow inaad ka tegi doonto masaa'il badan oodan weli garan oo dadka kaa dambe aad uga tegi doonto ogow haisdhihin waa dhammayda masaa'ilkii xaqiiqo waxaa wax badan inaad ka tegi doonto aduguna marka xasuuso intaas bal dadaalo ha nasan ha nasan ee waxaas aad ka tegi doonto ku sii dadaal bal qayb inaad garato usaymi wuxuu yidhi hortaas ah, kam taraka alawal alaakhiri inaad xasuusato waxaa kaaga feecan inaad xasuusato wa fawqa kulli dii cilmin caliim ah, mid kasta oqoon leh waxaa ka sarreeya mid cilmi badan wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan war aayaddan labada aayadoodna soo xasuusu cilmiga laydin kama sin ilaa wax yar maahan meel kastood gaarto waxaad un ogaata aayaddaas waa kuu taagantahay cilmiga laydin kama sin ilaa wax yar maahan waxaad haydaa waa wax yar inta kaa maqana tanaa ka caddaan badan marka inuu aad arintaas qofka ugu dadaalo waa muhiim waa muhiim waa muhiim wa tarjamati axmed ibni cabdiljaliil shiika la yidhahdo axmed ibni cabdiljaliil tarjamadiisa waxaa ku sugan min taariikhi baqdaad xaalay ka mid tahay lilkhadiib oo khadiib u sugnaaday kitaabkaasu dikrun waa mubtada muaqara dikrun dakara maaha dikrun sheegitaan min qasiidatin qasiido wax laga sheegay qasiidadaasoo lahu axmed u sugnaatay ibn cabdiljaliil laa yakuunu sariyu mila dani laa walaa du dakaa'i milu اlgabi qiimaة اlmar'i kul ma axsana almar qadaaء min alimaami cali laa yakuunu sariyu sayid ma noqdo mila daniyi midka liita oo kale qof sayid oo sharafi iyo qof liita oo kale ma sina taas qof walbaa fahmi kara laa yakuunu sariyu qofka sayidkaah ma noqdo mila daniyi midka liita oo kale laa walaa dudakaa'i caqliga qofka u saaxiibkaana mila alhadiyi sawir oo kale ma noqdo cashaadaas ma isku ekaa kara ma isku ekaa karaan qiimatulmari markay macnaheedu waa maxay jaahil iyo caalimna ma isku mid maaha jaahil iyo caalimna isku mid maaha qiimatulmar'i qofka qiimihiisu kullu maa shay dhammaantiis weeye axsanalmaru qofka u wanaajiyo qadaaun haada midkaanu qadaaun waa xugun xugunka min alimaam imaamka xaggiis ka ahday caliyun cali ah waa xugunka imaam cali a'imo badana ku gabiyeen macnahan cali qiimatulmari qofka qiimihiisa kullu maa axsana shay dhammaantiis weeye kullu maa shay dhammaantiis weeye axsana u wanaajiye almaru qofka qadaa'un haadaakanu qadaa'un waa xugun xugunkoo minal imaam imaamka xaggiisa ka ahday caliin ah alrixlatu lidalabi alaslu saadis wاlcishruun asalka labaatan iyo lixeeye alrixlatu waa safrid ama u rarasho lidalabi cilmi dalbidda loo rarto waa inaad cilmi dalbidda u safarto ood u rixlaysato ood ariib u noqoto ood beledkaagi uga tagto aad ku dhalato adoo cilmi raadina man lam yakun qofkaan noqon ruxalatan fucalatan waylun likulli humazatin lumaza humazatin fucala amilatu mubaalaqa ka mid yahay fucala saasaad ka dhigaya ruxala midda dambaydana ruxlatanaad ka dhigaya waxaadaad reebe tanu waa amilau baalaqa ruxala mid harasho badan wey ruxlana waa mid isaga loo soo rarto waa mid asaga loo soo rarto ruxla ruxla aruxlatu bidami ashay ladii yurtaxalu ilay marka la yidhahdo ruxla bidami wasukuun ashayu alladii yurtaxalu ilay waa midka loo rarto loo safro ruxalana min amilati اmubaalaqa ay kamid mid tahay macnuhu markaas macnaha soo baxaya la fahmayo oo waa maxay man lam yakun qofkaan noqon ruxalatan mid rarasho badan mid safar badan oo cilmiga in badan u laysta lan yakuuna ma noqonaayo ruuxlatan mid asaga loo soo safro ilmi loo soo doonima xalaasba ma doonin wax badan saas wey macnuhu man lam yakun qofkaan noqon ruuxaalatan mid rixlo badan oo cilmiga in badan u safra lan yakuuna ma noqonayo ruuxlatan mid loo soo rixlaysto oo loo soo safro ma noqonayo sidaas waa sida haalibkaa yidha laakiin marmar waa marar badan waa la arkay ulumo beledka ay ku dhashayn aan weligood ka dhaqaaqin oo caalimiinna noqday taasuna waxay ku imaanaydaa beledkaa culummo badan joogtaa markaas ah, beledkaa culummo badan joogtaa faman lam yarxal qofkaan u raranun u rixlaysan fii alabi alcilmi cilmi dalbidda lilbaxi baarid daraaddeed can ishuyuuqi shuyuuqda uu baaraa wasiyaaxati wasiyaaxati dhulmarid siyaaxada dadka xataa dalxiiska wareega meelaha siyaaxa la yidhahdo hadda waxaa loola jeedaa dhulmarnimo dhulmar inuu meelo badan maro dhulmar wey faman lam yarxal qofkaan u rixlaysan fii alabi اlcilmi muxuu u rixlaysanaa lilbaxi baarid daraaddeed can ishuyuuqi shuyuuq u baara shiqyaal iyo wasiyaaxati dhulmarid fi lakhdi qaadasho sababteeduna u dhulmaraa canhum culummada uu wax ka soo qaato fi lakhdi qaadasho sababteed uu u dhulmaraa u siyaaxada u samaynaa canhum can ilculamaai wax ka soo qaato canhum can ishuyuuq sidaas noqon fayabcudu waxaa fogaanaa ta'ahuluhu inuu ehel u noqdo liyurxala ilayhi in asaga loo soo rixlaysto in asaga loo soo rixlaysto fayabcudu waxaa fogaanaa ta'ahuluhu inuu ehel u noqdo liyurxala ilayhi in asaga loo soo rixlaysto lianna haaulaai alculamaa masale muhima meeshan ku sheega masaladaas waxay tahay qofka xoogaa daalibcilmigae ah oo wax akhriyo wax laqlaqbeeya iyo caalimka raasiqay ee muddada dheer wax akrinayey labadoodaas isku mid maaha shaqa iskumada shaqa iskumada qofkaas daalibkaa xoogaa inta faafaa'idaystay wax akrinaya waxaa dhici karta masaa'il badan inaysan u bislayn oo aad ka qaadato ayagoon bislayn laakiin caalimka muddada dheer wax akrisanayey wax akrinayey wax baarayay cilmigiisu waa bislaaday waa bislaaday waa bislaaday isagoo bisilad iska qaadanay mael iyo tusaale waxaa kuugu filan dadka maanta jooga inkastoon hal qofoo lagu shaba laga heli karin imaamu shaafici imaamu shaafici waktigii horeeto oo wax alifayey caalim uu ahaa ciraaq uu jooga markii dambe uu masar tegay cilmi kale u siyaaday masaa'ilu ka laabtay tiro badan waxay yidhahdeen shaaficiyadu dhammaan masaa'ilkaas oo uu labada qowl ka leeyahay qowlka qadiimka iyo qowlka jadiidka qowlka jadiidkaha sawaabkii oo raajixii ilaa toban iyo toddoba masale marka laga reebo toban iyo toddoba masalaa jirto marka hore u asiibay oo marka dambe marjuuxu yahay qowlkiisu oo ay ahayd inuu ku sugnaado laakiin marka dambe sidaan ula muuqatay waa banu aadan iyo ah, waxa weeyaan dacfigiisa ah, sowma jeedin maxay ku tusaydaa marka markii dambe uu masar joogay masaa'il badan iyo cilmi badan oo usan awal arag inuu arkay marka caalimka mar kastoo waqtigiisu kordho baxfigiisa badana cilmigiisa sii bislaana dhammaan masaa'ilkii dambu ka wada laabtay siduu uga laabtaa u raajica masaa'ilkii dambaa raajica marka laga reebo toban iyo toddoba masale soo ma jeedo marka maxaad u malaynayda qof maanta jooga marka bilow iska ah waxbuu akri tegey masaa'il badanoon bislayna uu kuu dhiibaya ood qaadanayda laakiin caalimka waktigiisu ku dhammaaday cilmiga cilmigiis waa bisidii marka inaad raadido culummo nuucaasa ood ka qaadato cilmiga fii ayi fanni fi اluqa fi اtafsiir fi اlxadiid fi اlfiqi saas ku dadaa si aad u noqoto cilmigaad qaadayda cilmi bisil saasuu leeyahy لأنa haaulaa'i fiiri لأnna haaulaa'i kuwaan kuwaan day alculamaaءa ee culummadaa aladiina culummada madaa uu tegay waqtu waqti fii tacalumihim waxbarashadooda wa tacliimihim ayaga waxbaridooda ay dadka waxbarayaan wa talaqi qaadasho canhum xaggooda wax laga qaato ladeeyihim culummadaas agtooda waxaa ku sugan min ataxriiraati xagga tifaftiridiyaalka masaa'ilka siday u tifaftireen oo ay u sugeen macnaha min ataxriiraati xagga tifaftiridyaalka wadabdi dabdinta iyo qabashada kelimada lafdigeedana si saxa loogu dhawaaqo macnaheedana si saxa loo qabto wanukaati ishaarooyinka alcilmiyati cilmiga loo nisbeeyey ah, nukta dhibicdaa la yidhahdaa nukaat laakiin hadda waxaa loola jeeda almasaa'il addaqiiqa ah, nukaat ah, wnukaat halkan almuraad almasaa'il addaqiiqa waa masaa'ilka qarsoon wey masalooyinka qarsoon wey iyo wanukaati maslooyinka daqiiqa ah, alcilmiyati ee cilmiga loo nisbeeyey iyo watajaaribi tijaabooyinka halkaas wuxuu baraarujinayaa sheekh maxamed bin saalex alcuthaymiin tajaarib inay aad u qaldaan dadku xataa dalab cilmiga iska daa dadka caamada ahe oo yidhahdaan tajaarub hebel tajaarub uu leeyay oy ra'da godaan waana qalad tajaarib wey bikasri raa sidaasuu leeyahay sharaxaad ku arki doontaan in sha allah atajaarib maksuuratu raa watajaarub uu yidhi wuxuu yidhi watajrubatu bidami laysad wuxuu yidhi watajaarub oo ra'da la godo watajruba bidami laysat luqatan carabiya maca annahaa shaa maca annahaa hiya shaa'icatu cinda annaasi alaan xataa cinda dalabati اlcilm yaquuluuna tajaarub maca ana sawaaba kasru raa ah. marka tajaarib waa in la yidhahdo huu leeyahy waxaa agtooda ku sugan xagga taxriiraadka iyo dabdiga iyo nukaadda cilmiga iyo tajaaribta maa shay ah ku sugan ah. maa ladayhim agtooda waxaa ku sugan maa ladayhim taa khabar muqadama ahe eh, tan waa mubtada mu'akhara jumladaas ayaana annada khabarkeedii ah maa shay ayaa agtooda ku sugan yacizu bikasri اlcayn yacizu uu adkaanayo alwuquufu daalacasho calayhi la daalacdo waqafo maadada ah markay calaa ka daba marto bimacnaa ialaca wey mar kastood aragto maadada waqafa waqafa yaqifu wuquuf ama ficil maadi haato ama mudaaric haato ama masderka haato calaa marka ka dambayda macnaheed waa idilaac wey waa daalacashu maa shay ayaa agtiisa ah yacizu uu adkaanayo alwuquufu daalacasho calayhi la daalacdo wax aadan adugu daalaca karin oo adadag ay hayaan culummadaas ow amase calaa nadaa'iriha wax lamida in la daalacdo fii buduuni اlasfaari kutubaha waaweyn dhexdooda laga daalacdo ah, way adag asfaar waa jamcu sifr waa bimacna alkutub asfaar yaxmilu asfaara waxdar ka digtoonow alqucuuda fadhiisasho can haadaa rixlada aad ka fadhiisato iyo cilmi dalbidda inaad cilmiga u safarto inaad cilmiga raadido inaad culummada goobto masaa'ilku u bisil yihiin arrintaas inaad ka fadhiisato iska ilaali waxdar ka digtoonow alqucuuda fadhiisasho can haadaa cilmi aad ka fadhiisato calaa maslaki lmutasawifa kuwa suufiyada iska dhiga dariiqooda xaal aad ku sugan tahay albadaaliina ee hawlaawayaalka ama mashaqaystayaalka waa qofka shaqada ka fadhiistoon hawlaawaha amase mashaqaystaha meesha iska fadhiya alera badaal waa hawlaawi hawl ma leh ama mashaqayste dhe kuwaas dariiqooda haqaadi yaa musiiba kugu dhicini mutasawifa uu leeya suufiya dhihma sababtuna waxay taha waqtigii salafka waxaa jiray magacaas in la isticmaalo mararka gabal dadka gabal oo dadka zuhaadda ah oo cibaadada badan la yidhaahdo suufi mararka gabal waa dhici jira dad nadiif ah oo toosan cala alkitaab wa sunna ku toosan laakiin zuhdi iyo cibaado ku caanbaxay laakiin markii dambe dad inxiraafay oo kitaabkii sunnadii ka tegey oo diin kaleba ka diin dhigtay aa magacii qaatay markaasay culamada waa idhaha mutasawifa suufi iskar yeelid ah, maahan kii xataa la yiqiino zuhdiga macnihiisu aha maa waa iska yeelid saasuu leeyahy waxda ka digtoonow alqucuuda fariisasho can haadaa cilmi dalbidaad ka fariisato calaa maslaki mutasawifa kuwa suufiyada iska dhiga dariiqooda xaalad markaas ku sugnaanaydo mutasawifada albadaaliina howlaawayaalka amase mashaqaystayaalka aladiina kuwaasoo yufadiluuna fadilayaan cilma alkhiraqi calalada cilmigooda calaa cilmi اlwaraqi warqadaha cilmigooda waxay leeyihin cilmigii kiraqaan haysanaa aan ku falayn cilmi waraaq lagu qorayo khirqatu suufiya aa jirta waxa la yidhaha khirqatu suufiya calalkii suufiyada aad ugu badan xataa muxadisiintii hore waad ku arkaydaa qaar ka mida isagoo la leeyahay labisa alkhirqata min yadi sheekh fulaan dhankaas suufiyadu ina ka soo ay ka timaadaa meel kale kama timaado waxayna tahay nabiga sala allahu alay waslm waa la barakaysan jiray marahihiisa waa la barakaysan jiray burdada nabiga ninaa huday waa barakaysan jira nabigana kulli waa la barakaysan jira candhuuftiisa dhididkiisa weesadiisa kulli suufiyadii waxay bilaabeen markaa wakti hore weliba oo qadiim ahaa in ayaguna nin kastoo mid weyn oo kastoo ka mid ah in la barkaysto wuxuu samaynaa markaa tilmiidkiisa ama ardaygiisa uu mara u gelina garbaha sayi gaara iyo shakli gaara dariiqa walbale dariiqooyinkuna isku sayima ah, marka labada garaba u gelina maro oo ayaga dariiqadaasu leedahay hadday rufaacan yihiin hadday kadaa yihiin hadday keera yihiin magaca markaas dariiqadaasu sayi ay iska leedahay mara ah uu garbaha u gelina markaasuu leeya waa idmanta soco hadhow ardagaasu hadduu nin weyn noqdo oo magac leh oo maarata hadee suufyada meel weyn ka jooga isna mid u gelina ardadiisa mid kastuu fasaxa u gelina oo idma midii laftirkeedu nuuciyo kale maraa oo sidii u tolan uu garbaha u gelina khirqatu suufiya la markaasuu leeyahay asaguna u sheega wuxuu leeyahay labistu alkhirqata min yadi sheekh fulan ah, wa sheekh fulan hadduu rabo dheer ay ku warinaya adii mawduucana waaba u sheegaanoo baadila oo xasanubasri ka dhaca oo cali bn abdal halkaas ka gala halka waaba sheegaan xadiiu khira waaba sheegaan marka khirqatu sufya la jamcina waa khiraq marka markii dambe maxay yeeshan qofkan ayaana lahayna la tarbiyayna calalkaasaa loo gelina cilmi akrisama asaguna dad u akrima waxay leeyihiin ayaanu zuhdiga la barbara xoogaa khalwo meelo cidlaho khalwoha ku qalweyna adkaarna waa la amra waa daldala hurdadana waa laga ilaalinaa cuntadana waa loo yaraynaa qalbigu isla hadlaa marka markaasu wuxuu iska dhigaa inuu meel khatara gaaray marka meel khatara qalbiga waxbaa ku soo dhacaa waxaas waxyi u malayna ha isla hadliddii qalbiga uu isleeyahy waa lagula hadlaa markaasuu leeyahay xadaanii qalbii can rabbii ah, waxaa ii warramay qalbiga xagga rabbi warramay saasuuna ii sheegay hmm, saasuu ii sheegay wax walbaan fahmaa saasuu leeyahy waxaan la ilhaamka midka ambiyadu waa macsuum nabi qalbigiis hadduu wax ku soo dhaco waa macsuum laakiin ilhaamka makhluuqa kale basharka kale ilhaamkoodu macsuum maaha maahan ambiyada maahan sababtoo ah afdal اlmulhamiin yaa waayo cumar bn khadaab nabigu sal اlahu alay sl u ummadihii hore dadka mulhamiinta oo qayrka lagu ilhmiya ku badnaayeen ummaddayda hadduu ku jiro cumar cumar inta gafaal la toosi jir cumar hadda isaga cilmigiisuna ilhaam ma ahayn keliya cilmi hadde cilmigaas oo nabiga laga dhaxlay ninka ugu aqoon badan oo bacda abubakr abubakr unbaa ka aqoon badna soo ma jeedi wamaca daalika meeqa goraa la toosi jiri meeqa goraa la toosi jiri cumar inta masle ku gef waa badnaaya oo aqbali jir marar badan bal wiilkiisa cabdullahi bn cumara aan nin masle weydiiyey maslatu tamatuc tamatu fi lxaj atamatuc fi lxaj kaasuu u sheegay markaasuu yidhi cumar abbaha diidana la yidhi ka war markaasuu yidhi iga kac majlis nabigi iyo yidhiyaan kuleey war haddii nabigu yidhi aabbaha ina diido yaad qaadanaysaba maxaa shakiga keenay nabigaanba kaaga sheegay istaag nooga istaag majlis soo ma jeedi marka maxaan u malaynaya dadka welidaa saas daraaddeed qofka yidhaahda aniga cilmigan oo kitaabkii sunnada oo warqadaha ku qoran cilmi iima ahan diinna iima ahan cilmi kalaan ku dhaqmaa qofkaasu muslim maahan biijmaac اmuslimiin hadduu awal muslimaha waa murti biijmaac اlmuslimiin ayuu ku soo rareen waana saas madhabkan cilmulkhira qaaba qofka calalkaasaa loo gelinaya ayaanaan lahayna la tarbiyaynaya kadib baa lagu le waa la idmay cidna kaama oqoon badna ku soco waar hawadiisa wuxuu ku socda wasaawis shaydaan qalbiga uga riday wey ay waxay leeyiin qalbigaa saafin noqday markii khalwadii ku batay oo digrigii ku batay oo dunuubtii laga ilaaliyo nadiif noqdo wax aan xaq ahayn kusoo dhicin maa qalbigaasay leeyihin marka wax aan xaqayn kusoo dhicin wixii kusoo dhaca waa xaq ma dhici karto soo ma jeedo culummada muslimiintu waxay yidhahdaan qofkaas marka oo waxay leeyihin ilmu waxay leeyihin waxaa jira cilmu daahir iyo cilmu baatil kaana waa cilmu baatil amase cilmu lxaqiiq cilmigayo waa cilmu lxaqiiqa la yidhahda a'immada muslimiintu ijmaacaaday ku soo rabeen inuu gaal yahay qofkaas qofka yidhaahda aniga daahirka shareecadii nebi moxamed loo soo diray kuma socdo cilmi la yidhaha cilmi baatina ku socda a'immada sooraxda waxa ka mid ah abulcabaas alqurdubi mufhimka almufhim lima ashkala min saxi muslim waxaa ijmaacaas ka soo rara ka soo naqliyay xaafid ibn xajar fatxulbaari kitaab ulcilmi markuu maraa kitaabulcilmiguu ku soo raraa waana iqraariya waxaa kaloo ka soo raray iqraariyey waxa w abu cabdilaahi alqurdubi sheika tafsiirka iskale asna ijmaac weyly murtad inuu yahay qofkaas uusan muslim ahayn mar hadduu yidhaahdo daahirka shareecada aniga maya waa khilaafi kara sidii nabi muuse uu u khilaafay khadir khadir siduu nabi muuse u khilaafay aan anigu shareecada nabi maxamed u khilaafi kara waana saasay ula jeeraan kuwa hadda jooga iska daa kuwa kale saas ula jeeraan maxaa yeelay waxaa la leeyahay khadir khadir nabi muuse looma dirinba nabi muuse loomaba dirin khadir nabi muuse risaaladiisu khaasay ahayd reer banu israa'iila loo diray khadir loomaba dirin khadir wuxuu haystay diin kale oo ilaahay soo dejiyey asagaaba nabi ahay sida raajixa hadduusan ahayne nabi kale diinkiisu ku socday soo ma jeedin ka maahan ummadda nabi muuse loo diray laakiin nebi moxamed sala allah alay waa ka duwayey nabiyaadkii hore markii asaga lasoo diray dhulka korkiisa waxaa ku sugan dhammaan jin iyo insi asaga inay adeecaana waajib ku ah yaa ayuha الnaas inii rasuul ilaykum jamiica saas ku dheh dadka ah. nabiga sal اlahu alay slm khasaa'istiisa markuu sheegaya muxuu yidhi wa kaana الnabiyu yubcaثu ilىa qowmihi khaasa wa bucistu ilى الnaasi caama ah. saas darteed min nawaaqid اlislaam alcashara tobanka islaamka burida kuwa ugu waaweyn manaa kuwa islaamka buriya toban maa boqol waa ka badan yihin laakiin tobanka ugu waaweyn maxaa ka mid a ah? ah, man ictaqada ah, qofka aamiye aaminsane oo caqiideeya inay u waasac tahay inuu ka bixi karo shareecada nebi maxamed sala allah alay slm sida qaldin uga baxay tiimaam culammadu waxay hahdeen kafara ijmaaca maraajicdiinu aniga inii sheegay saddexdaas kitaab bal fiiriye aimada soo rartaa saddexdaas kaliya maahani waxdar ka digtoonow alqucuuda fadhiisasho can haadaa cilmi dalbidan laga fadhiisto calaa maslaki lmutasawifati kuwa suufiyada iska dhiga calanleyda kuwaas dariiqooda xaalaad markaas ku sugnaanayda albadaalina ee shaqalaawayaalka ama mashaqaystayaalka alladiina kuwaasoo yufadiluuna fadilayaan cilma alkhiraqi calaa cilmi alwaraqi cilmiga waraqaha ku qoran waqad qiila waxaa lagu yidhi libacdin gobol ka mid ah alaa tarxalow miyaadan u rixlaysan u safrayn cilmiga xataa tasmaca kay tasmaca si aad wax uga soo dhegaysato min cabdirasaaq sheekh cabdirasaaq si aad wax uga soo dhegaysato fa qaala wuxuu uhi maa yasmacu muxuu ku samaynayaa bisamaaxi inuu wax ka soo dhegaysto min cabdirasaaq man qof yasmacu wax ka maqlaya min alkhallaaq allihii abuurista badnaa cabdirasaaqaan meeshan fadhiya xog falaya qof ilaahi ka maqlaya fiiri waxadaanii qalbii can rabbidii wa uga qaadana ay leey waxay idhahdeen waa min min mayitin ilaa mayitin ilaa mayitin aad ka qaadataan yar idinka dadkiinna daahirka ku socda waxay hebla ii sheegay hebel waa horu dhintay hebela u sheegay hebela u sheegay ilaa aad nabigii gelidaan anigana min alxayi alqayuum aan toos uga qaataa waa fiila dirta soo marka kuwaas iska daa kuwaas iyay ku halaaga kuwaas iyay ku halaagay wa qaala aakharu mid kale wuxuu yidhi idaa khaatabuunii markay igula hadlaan bicilmi اlwaraqi cilmiga warqadda ku qoran barastu calayhim waxaan ula soo baxaa bicilmi اlkhiraqi cilmiga calallada idaa khaatabuunii markay igula hadlaan bicilmi اlwaraqi cilmiga warqadaha barastu calayhim waxaan ula soo baxaa bicilmi اlkhiraqi cilmiga calallada kaasaan ula soo baxaa arki jirin halkaan ugu soo gaarnay mawlacyadoodii mawlacyada ayagoo fafadhiyo mid ka mida ah hadda jooga mawlaciisa wuxuuna dhihi jiray meeshaadaas ha ka bixin mawlac dersi larayaad mawlacana hal xaraf laguma akriyo oo macnaha cilmiya hal walow safiinaba allah ka dhigo laguma akriyo mawlacaas ha ka bixinina jooga miduu sheegi jir muddadii hadda waa halmaamay waqti hore aheed intaas haddaad joogto haddii hooyada gaari ku jiro laamiga ma aadaydo anuun kuu idmin waa shardi haddaad shardigaas ka soo baxdo waxaan kuu ballanqaadayaa kuwii weligood cilmiga baraa inaad ka cilmi badnaato maanin ma taas ma tajrubay karaan ku idhi aniga ma tijaabi karo iskuma ma sugi karo ma la hubo waxaas yaa ii ballanqaada waa ka cararan kuwaa yidhahdeen may annagaa shiika fulayna ballankiisa waa fuliyeen dahaarada ma yaqaanin maanta waa joogaan bajaaja meeshaan mid wadaa midka maalin waaba ark waluusan oqoonin siduu kaadida iskaga maylo hmm aqiiqo wey inuusan oqonin arkaanulwudu hadii la weydiy inuusan sheegi soo ma jeed toban sano ka badan waa ag fadhi meeqa mid iyo laba maaha marka yaan been lagugu cabi oon barax lagaa gade mm, orod haddii meel la fadhiista la iskaga helaya nabiga sala allahu alay waslam saddex iyo labaatan sana ma la bari laha cilmiga malakul jibriil inta qabto ma juujiyo ma dhihi laha iqra ma dhihi laha maya aayad aayad looguma meeriyeen hal habeenu ku soo degi lah saas darteeda nabi maxamed muxuu yidhi sala allahu alay slm inama alcilmu biاtacalumi wاlfiqhu biاtafaquh war cilmi waa barasho takalluf waa inaad iska liftaa wey macnaheedu inaad barato isku kalifto ee kugu soo degi may waa been dad shiik ag fadhido warkiisa yeesho u qaadumaydo ood iska daydo wax akhris adoo caalimaad soo boodayda kama jirto hal mid ayaa inta meel fariisiyaan hana tuseen weligeed dhicimi weligeed dhicimi markaa cilmulkhiraq yaa lagugu qalbi aqwaal badanuu fakulqaydku soo naqliyey bal hal mid aan akhrino aqwaal aad u badan ayuu soo naqliyey laakiin kuwa ugu cajaa'ibta badan bal hal mid hal mid aan akhrino wuxuu yidhi waabaa midku ku bilaabay qaala qaala alcabaas ibnu masruuq raximah اllah wuxuu yidhi xadaanii bacdu asxaabina qaala dakaltu cala asari shiiq la dhihi jiray asari aan u soo galayu wa huwa shabiihun bilmutaqayiri lown ayadood moodo in midabkiisa isbedelay macnaha waa murugsan waa murugsan yih waaba sharax meeshuu ka bilaabo isagoo aad u murugsan qaala qultu yaa abalxasan maa laka markaasaan ku idhi abalxasanow maxaa kugu dhacay qaala ista'dana calaya saacata rajulun haddee haddeer mar dhow aanin iga idan dalbay guriga soo gargaraacay makuu soo galaa fa adintu lahu waa u fasax fa ra'aa fii wuxuu ku arkay gurigaygii weelka qadal wax lagu shubto weelka qada lagu shubto maaragtay qada wax lagu qoro weelala lagu shuba jira waagii hore weelkaasuu gurigaygi ku arkay ila nin kastoo muxadida weelkaasuu lahaa oo ay ku qoro jireen falamaa ra'aahaa qaala laa jaza allaahu man qaranii fiika khayran markaasuu markuu arkay qadii uu yidhi ilaahay khayr kuma abaalmariyo qofka igu kaa waa kugu kadsoomay qof fiicanaan ku mooday waa kugu soo qaldamay qofka igu kaa oo qof fiican iigu kaa sheegay ilaahay khayr kuma abaalmariyo qaala wuxuu qultu maa laka waxaan idhi maxaa kuu sugnaaday maxay tahay arrintaas macnaha qaala almixbara inamaa haadihi fii buyuuti اlbadaaliin adaan ma ujeeda dadka hawlaawayaalka guryahooda taalla maxadiisaad qorayda hadalayda cilmiyaad qorayda soo ma waa laygu kaaqalda qof fiicanaan ku mooda mhm. iiri abunasri alfaashaani wuxuu yidhi kuntu idaa ataytu hibatallaahi biribaad markaan u tago yidhi hibatallaahi shiiqa laydhahdoon cilmi inaan ku dul akriyo ribaadka ugu tago akhrajanii ila saxraa wayga bixi jiri meeshaan suufiyaa joogta bannaanka meel bannaanoo wax jooga la erag uu leeyahy nakaan soo bax bannaanka u geyna wa qaala iqra huna markuu halkaas geeyu leeyahy hadda aqri aan kaa dhegaysta cilmiga maxay tahay sababtu fasuufiyatu yatabaramuuna biman yashtaqilu biاlcilmi wاlxadiid wuxuu uhi suufiyadu waa dhibsanayaan dadka ku mashquula cilmiga iyo xadiidka yaquuluuna yushawishuuna calayna awqaatana waxay leeyiin waqtigiyaalku naga qasaya waa necab yihinuu yidhi ku nibcaane ka soo carab soo carab markaasuu meel cidla intay geeyo uu xadiiska halkaas u leeyahay aqri ka war aqwaal badan soo naqlinaa kutubtoodii qaar gubay waxaan rabaa qaar badda ku shubay badday ku shubi jireen markay madhabka tusafku galaan badday ku shubayaan kutubtooda qaarna waa gubi jireen qaarna waa gubi jireen markaasay waxay dhihi jireen nicma daliil kunta marka la aad adiladii iskaga tuur uu leeya dliil waxa u fiican markaan ku sugano walaa xaajata lana ila daliili bacda alwusuuli ila almadluuli wixii nala tusayay haddaan gaarnay daliil uma baahnin maxaan daliil ku falaa madluulkiiyanba gaaray badday ku shubayaan kutubta qaar waa gubaaya marka waa qolada calanleyda ma ahan suufiyada wax akhrisato kuwaan qolada calanleyda shayaadiinta iyo jinnida la shaqaysata waa Ah. kuwa atara waana kuwa ugu shaydaansan marka kuwaas madabkooda ha ku qaldamin wallah subxana wa tacala alam sal allah ala nabina